bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquluhu ida dakhala fi اsalaa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayo qofka idaa dakhala fi salaati salaada haddii uu galo qaala alimaamu raximah llah iclam ogow ana haada albaaba baabkan oo marka salaada la galo waxa la akriyo waasicun jiddan aad mid waasac u ah waay waasicun weeyaan jiddan aad weliba waasic oo aada u ballaaran wa jaa-at fiihi waxaa dhexdiisa ku timid axaadiiu saxiixatun axaadiis saxiix oo kaiiratun aada u fara badan min anwaacin cadiidatin noocyaal fara badanna ka ahaatay wa fiihi furuucun furuuc ayaa ku jirto kahiiratun aada u fara badan fii kutubi lfiqhi ku sugan nunabihu hunaa meeshaan waan baraarujinaynaa buu yidhi minhaa furuucdaasi calaa usuulihaa usuusheeda korkeedaan ku baraarujinaynaa wa maqaasidihaa iyo maqaasideedaan ku baraarujinaynaa duuna daqaa'iqihaa waxyaabaheeda aadka u yaryar ka sokay oo taa ma baraarujinayno wa nawaadirihaa iyo waxyaabaha naadirka ahoo naadir ahaan u dhaco kuwaas waa ka tegaynaa buu adilata mucdamihaa wa waan goynayaa adilata mucdamihaa furuucdaas adiladeed badankeeda adiladeeda waan jarayaa iithaaran baan u jarayaa doonis ama rabid ama doorasho aan dooranayo lilikhtisaari soo gaabin id laysa hada lkitaabu id cille ee laysa hada lkitaabu kitaabkan ma ahaanin mawduucan mid loo dejiyey libayaani iladillati adilada in lagu bayaaniyo inamaa huwa kitaabku isagu waxa weyaan libayaani maa yucmalu bihi waxa lagu camal falaya in la caddeeyo waa kitaabkan ayb wallaahu lmuwafiqu baabu takbiirat lixraam takbiirat lixraamkii ayuu u baab yahay ayb iclam ogow ana salaata salaada laa tasixu ma ansaxayso ilaa bitakbiirati lixraami mooyaane salaada ma ansaxayso ilaa bitakbiirati lixraam xadiidkii musii salaatahu uu cadaynaya oo wuxuu leeyahay isagu kaas xadiidka <coughs> waxaa ku jirta marka nebiga sal l inuu yiri soo dahaaro qaado qiblada u jeeso fakabir riwaayana waxay leedahay waxaa tiraahdaa allaahu akbar dheh rasuulkuna sal l salam sidoo kale wuxuu tilmaamay salaada furaheedu waa dahaaro ayuu miftaaxu salaati duhuur wa taxriimuhaa atakbiir salaada marka waxyaabihii lagu marka la gudagala xaaraanta noqonaya waxay ku bilowdaan allahu akbartaas allahu akbarta marka waa lays amray waa rukni marka iclam ogow ana salaata salaada laa tasixu ma ansaxayso ilaa bitakbiirati lixraami bay ku ansaxaysaa fariidatan kaanat salaadaasi farad ha noqoto ow naafilatan ama sunna ha noqoto fariidatan kaanat farad ahaataya salaadaasi ha ahaato ow naafilatan ama sunna ha ahaato in allahu akbar lagu bilaabo wtakbiiratu takbiirada cinda shaaficiyi imaamu shaafici agtiisa iyo walakhariina culimada badankoodba jus-un qeyb weeyaan min asalaati salaada ka mid a ah. marka hadday jus tahay maxaa dhacaya marka wa ruknun weeyaan rukni tiir min arkaanihaa tiirarkeeda ka mid a ah. wa cinda abi xaniifata abuu xaniifa agtiisana hiya shardun takbiiradu waa shardi laysat min nafsi salaati salaada nafsadeeda ka mid ma aha marar baan kutub kale kusoo sheegno fara badan n kuusoo tilmaamay shardi iyo rukni farqiga udhexeeya shardiguna shayga ayuu ka horeeya maalan waxaa lagu yiri salaada shuruudeeda waxaa kamid ah qiblada in loo jeesto waqtiga inuu galo waqtiga gelidiisa la ogaado dahaaradii baa ka mid a ah, dharkaagii jirkaagii meesha kuwaas salaada ma ku dhex jiraan mase waa ka horeeyaan way ka horeeyaan shuruud aala dhahaa marka arkaanna waxaa la yidhaha wixii aan laga maarmaynin oo laakiin salaada ku dhex jiro shuruudna lagama maarmo laakiin salaada ka horeeya arkaantana lagama maarmo oo haddii la waayo salaadii ma soconayso waxayna ku dhex jiraan salaada dhexdeeda marka takbiiradu shaafici iyo culimmada badankooda waa salaada wax ka mid ah waa rukni idan marka takbiiratulixraam abuu xaniifana wuxuu leey waa sida dahaaradoo kale waxay kasoo horeysaa salaada waclam ogow ana lafda takbiiri takbiirta dhawaaqeeda lafdigeeda an yaquula inuu yidhaahdo weyaan allaahu akbar ow yaquula ama inuu yidhaahdo allaahu lakbar fahadaani labadaani jaa-isaani weeyaan kuwa bannaan cinda shaaficiyi shaafici agtiisa iyo abi xaniifata iyo waaaakhariina kuwa wa manaca maalikun maalik waa manciye ahaaniya midda labaad talabaad tee waa uu sheegay marka allaahul akbarta falixtiyaadu marka ixtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraa an yatiya alinsaanu insaanku inuu la yimaado bil awali midda hore oo allaahu akbar ah liyakhruja si uu uga baxo min alkhilaafi khilaafka culummada si uu uga baxo walaa yajuusu ma bannaano altakbiiru takbiir bigayri haadayni lafdayni labadan lafdi oo allaahu akbar iyo allaahul akbar wax aan ahayn walaa yajuusu ma banaana atakbiiru takbiir bikayri haadayni lafdayni labadan lafdi wax aan ahayn labada lafdi markuu allaahu iyo akbar waxaan labadaa lafdi ahayn yacni wuxuu leeyahay eh, takbiirteedu ma banaana falow qaala haddii uu yidhaahdo allaahu alcadiim weyn iyo weyn waa isleeyahay markaasuu yidhi allaahu alcadiim aw amase aduu yidhaahdo allaahu almutacaali aw amase allaahu acdamu uu yidha akbar meesha acdam aduu ku bedelo aw acazu allahu acazu aw ajalu allahu ajalu buu yidhi wama ashbah haada lam tasixa ma ansaxayso salaatuhu salaadiisa cinda ashaaficiyi iyo walakariin shaafici iyo jumhuurku say qabaan wa qaala abu xaniifata abu xaniifana waxa uu yihi tasixu waa ansaxaysaa saladiisa ayb marka waxaa laysku hayaa marka waxaa laga hadlayaa waxay tahay labadan eray allaahu iyo akbar ayb in lala yimaado haddii labada midkood wax kale lagu bedelo haba la macno ahaada haddii la doonee jumhuur culamaa agtooda ma ansaxaysa maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam ninkii salaadiisa iska xumeeyey fakabir buu yidhi fakabir haddana isagoo dhah waa sii fasirayo allaahu akbar dheh ayaa la yidhi ayb nebiguna allahu akbarta unbuu yani ayuu sheegay oo wuxuu yidhi mistaaxa salaati duhuur wa taxriimuha takbiir takbiir marka allahu akbartiyay ka kooban tahay walow qaala haddii uu yidhaahdo akbaru allaahu akbaru allaahu ayuu yidhi lam tasixa ma ansaxaysa cala saxiixi wejka saxiixa cindana anaga shaaficiyada agteena wa qaala bacdu asxaabinaana waxay dhaheen tasixu way ansaxaysaa kamaa low qaala sida haddii uu yidhaahdo fii aakhiri salaati salaada aakhirkeeda calaykum assalaam uu yidhaahdo fa inahu yasixu cala saxiixi salaada aakhirkeeda assalaamu calaykum meesha laga raba calaykum assalaam hadduu dhaho say u ansaxaysaa tanna u ansaxay bay dhaheen qaar kalena laakiin maya ma ansaxayso marka waa inuu qofka allaahu akbar say u kala horeysa u kala hormariyo waclam ogow annahu laa yasixu ma ansaxayo atakbiiru takbiir ma ansaxayo walaa hayruhu iyo keyrkeedna ma ansaxayo min aladkaari adkaarta ka mid mida xataa yatalafada intuu ku dhawaaqayo bilisaanihi carabkiisa uga dhawaaqo meeshana si fiican u fiiriya bixaysu meel yusmicu ou maqashiinayo nafsahu nafsadiisa ou maqashiin karo idaa lam yakun lahu haddaynan u ahaanin hadduusan ahaanin caaridun wax caarid ah haddii aan caarid jirin wax caarid ah haddii uunan jirin caarid waxaa laga wadaa wax yimaado oo qofka inuu codki maqlo ka xayiro masalan halkaan meelmeesha aad ku tukanaysa meel u dhow ayaa matoor aad uga qaylina caarid waa kaasoo kale haddaa waa ismaqashiinaa tiraahd inaa qaylisay noqoneen adima lagaa rabo haddaan marka caarib jirin jawgu degan yahay inaa ismaqashiisaa lagaa raba allahu akbar sida dadka qaarna lama rabo masaajidda markay kusoo dukanayaan imaamkiio maalan duhuroo kale waa ama waa qiraa'adu hoosaa loo dhigaa waa wadaa waa wadaa imaamka dadku waa taagan yihiin nin baa soo gelaayo waa qaylina markaasuu le allaahu akbar ayuu dhahaya dadka qaarkood waxay u malaynayaan imaamki inuu rukuucay markaas rukuuc aadaya m lama rabo taasna lama rab adoo ismaqashiina saasoo kale la rabaa idaa lam yakun lahu caaridun wax usoo banbaxay oo caarida ah hadduunan jirin maxaa lagu diidaa marka niyadii baa wixii ku qabsatay markaasaa tiri allahu akbarti maba ismaqashayninba waa iska tiri shib adi laakin waxaa isu haystaa inaa dhahday maya lama rabo taas waqad qadamnaa waanu soo hormarinay bayaana hada kan caddayntiisa fi lfusuuli baan kusoo hormarinay fasalladii allatii fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa ahayd fain kaana bilisaanihi carabkiisu haddii uu yahay kharasun aafu carabkiisiibaa marka aaf ku sugantaho ma hadli karo ow caybun ama ceeb xarakahu waa iska dhaqdhaqaajinaya biqadri maa yaqdiru intuu awoodo caleyhi isaga korkiissheega korkiisa u awoodo wa tasixu salaatuhu salaadiisana waa ansaxaysa ninka carabkiiba aafa uga sugan tahay ma ismaqashii karo laakiin carabka waa inuu dhaqdhaqaajiyo talafud wuxuu ku imaan karaa carabka oo dhaqdhaqaajiso dad marka carabkaaga uu kuu fiican yahay waa inaa ismaqashiiso haddaan caaradi jirin waclam ogow annahu laa yasixu ma ansaxay atakbiiru takbiir bilcajamiyati lagu yiraahdo luqad aan carabi ahayn liman qadara qofkii awoodayo cala alcarabiyati carabiyada qofka awoodo adoo allahu akbar dhihi kara ilaaha weyn hadaa iska dhahdo ma ansaxaysawa amaa man laa yaqdiru qofkaan awoodeynin fayasixu uu ansaxaya wayajibu caleyhi waxaana ku waajibaya korkiisa tacalumu lcarabiyati carabiyada inuu barto qofkii ma yaqaana salaadii iska dhaafa maya markaas ha iskaga xirto allaa weyn laakiin waa inuu barto carabiga ku dhawaaqiisa marka luqada carabiga waa luqo annaga diin nooga xiran tahay maahan marka luqo oo dheeldheel iyo wax kale ee ma aha haddaad dad caraba ay kusoo xumeeyeen ama si kale isku dagaashan tihiin luqada carabiga adiga diinaha kaaga xiran ma ka tegi kartid waana munaafiqnimo qofka inuu luqadii carbeed iyo carabtii iyo yani dhaqankaasoo dhan ou dhinac ka maro saf ka maro ou naco bal nabigaa soo gelaya calayhi salaatu wasalaam oo carab ah qur-aankii baa bilisaanin carabiyin kusoo degay luqad carabi ah marka waa nifaaq nifaaq iyo xumaan iyo shar nacaybka carabiyada la nacayo waa kan hadda feerkii musanifku wuxuu leeyahay wayajibu calayhi waxaa ku waajibaya tacalumu alcarabiyati carabiyada barashadeeda fain qasara haddii uu gabood falay fi tacalumi barashadiibuu ku gabood falay oo maba baraninba isoo bara kara ayuu iska dhaafay lam tasixa salaatuhu salaadiisa ma ansaxayso allaa weyn uga ansixi mayso watajibu waxaa waajibaya icaadatu maashay kusoo celintiisa ku waajibaysa sallaa uu tukaday fi lmuddati alatii muddadii qasara fiiha oo ku gaboodfalay can itacalumi barashada ninkan muddo bil a ah waxuma baran isoo bara kara allaa weyn allaa weyn isaga tukadaa mar dambuu bartay muddadii uu kusoo gabood falay bishii waa laga rabaa inuu soo celiyo salaadeeda waclam ogow ana almadhab asaxiixa madhabka saxiixa ah almukhtaara ee la doortay weliba ana takbiirat alixraami takbiirat lixraamku laa tumaddu lama mado walaa tumadadu mana aadna looma fidiyo bal yaquuluhaa ou dhahayaa mudrajatan iyadoo isku dhex jirto musrican ou degdegayo waqiila waxaa layidhi tumadu waa la madayaa wasawaabu lwalu weyaan iska soo gaabe adiga allaahu akbar waa takbiiratulixraamkaana laga hadlaa amaa takbiiraatintiqaalka waa kan wa amaa baaqi takbiiraati takbiiraatka intii hartay inta kale inta kale marka waa maxayn waa kuwii takbiiraatulintiqaalka wuxuu kusoo yiri takbiirat lixraamka allaahu akbarta lama madaayo sida fiicanlaakiin takbiiraadkii kale takbiiraadkii kale kuwe waay waa takbiiraatulintiqaalka markaa rukuucaysa sujuudda markaa u markaa kasoo kacaysa iyo kuwaas falmadhabu asaxiixu madhabka saxiixa almukhtaaru ee la doortay istixbaabu madihaa in la mado waaye madkaan marka intee laga wadaa waxaa la madayaa booso meelaha madka uu geli karaa allahu akbar saasoo kale xarfumadka meeshaas ku jira akbar bacda iraada dhexdeeda wax mada kuma jira akbaar haddaa tiraa macno kale u noqonaa waama baaqi takbiiraati falmadhabu saxiixu lmukhtaaru waxaa weyaan istixbaabu madiha madkeeda la sunnaynteeda ilaa an yasila intuu ka gaaraya ila rukni aladii bacdaha rukniga iyada ka dambeeya maalan sujuudaa ka soo kacday qiyaamaa rabtaa sujuuda ilaa qiyaamka waa waday allahu akbar waa sii soconay samic allahu liman xamidaati markaasaa waxaa u socotaa sujuud ilaa aad sujuudda ka gaartid allahu akbar waa dhihi kartaa waana sida la doortay buu leeyahy waqiila waxaa layihi laa tumadu lama mado falow mada haddii ou mado maa laa yumadu wax aan la madin haddou mado ow taraka ama uu ka tago madda maa yumadu wixii la madaaya madkiisa lam tabdul salaatuhu salaadiisa ma burayso laakin faatathu lfadiilatu fadiiladii baa ka tagtay waclam ogow ana maxala almaddi madka booskiisu huwa bacda laami laamka kadib huwa bacda allaami laamka ka bacdi waay min allaahu walaa yumadu fii hayrihi lama mado madka booskiisa marka laamka wax ka dambeeya waa xarfumad kaas waa marka maca lamada meel kale ma aha akbaar haddaad tidhaah akbaar aad tidhaahdo allaahu aad tidhaahdo intaas dhan mad ma aha madka la sheegaa waa laamka shadku saaran yahay iyo alifka wsunatu sunada an yajhara alimaamu imaamku inuu la jahro bitakbiirati lixraam takbiiratu lixraamka iyo wagayriha iyo keyrkeedu takbiiraadka kale liyasmacahu si uu u maqlo alma'muumuuna ay u maqlaan wayusiru lma'muumu ma'muumku waa siraysanaya bihaa takbiiratulixraamku waa siraysanaya ma'muumku bixayu meel yusmicu nafsahu isaga u ismaqashiinay waa mida da sheegaya dhibay keenaya imaamka kor u qaadaya isaga laakiin wax kale kor u qaadi maayan dadka ma'muumiinta fain jahra almamuumu mamuumku haddii uu la jahro ow asara alimaamu ama imaamkiiba ou hoos u dhigo lam tafsud salaatuhu salaadda ma burayso laakiin qofka ma'muumka ah inuu ku dambaabo waa dhici kartaa maxaa yeele hadduu kor u qaado oo qof ay salaadii ka halawdo uu is yidhaahda imaamkii baa rukuucay ama sujuudi kasoo kor noqday ee uu soo kor noqdo qofkaas imaamkiisi uu ka hormaro waa dhib dadka la dhibaya ma taasna marka dhibkuna ma banaana walyaxris ha dadaalo calaa tasxiixi takbiiri takbiirta saxiixinteeda ha ku dadaalo sixitaankeeda falaa yamudu mamadayay fii kayri mowdicihi mowdiceeda meelaan ahayn fain madda alhamsata hamsada haddii uu mado min allaahi ku jirto min allaahu ku jirto ile hamsaa lagu bilaabaa moogtahay hamsada marka hamsatulwasliba iska ahayd laakiin cinda alibtidaa hamsatulqadci bay noqonaysaa oo kale oo hamsada waa la muujinaa marka inuu yihaha marka allaahu yuu diida aw ashbaca fain madda haddii uu mado alhamsata hamsada min allaahu ku jirto aw ashbaca ama ou ishbaac sameeyo aad u eh, dherjiyo fatxat albaa ba-da fatxadeeda min akbar bada akbar ku jirta hadduu fatxadeeda ishbaac ku sameeyo ishbaac marka waa akbaa inuu yihahda bixaysu meel saarad ay ahaanaysa ay noqoto calaa lafdi akbaar oo kale akbaar ay noqoto lam tasixa salaatuhu salaadiisa ma ansaxayso faslun iclam ogow ana salaata salaada allatii hiya rakcataani salaada labada ragca ah tushracu fiiha waxaa loo jideeyaa dhexdeeda ixdaa casharata takbiiratan kow iyo toban takbiiro salaada hadda soo tukanna subaxoo kale kow iyo toban takbiira leedahay walatii hiya alaaun walatii salaada hiya alaaun saddexda ah saddexda ragcaa alaau rakcaatin ah sabca casharata takbiiratan bay leedahay toddoba iyo toban takbiiro walatii midda hiya arbacu rakacaatin ah afar ragcana itnataani wacishruuna takbiiratan labaatan iyo laba takbiiray leedahay fa ina fii kulli ragcatin ragcad kasta khamsa takbiiraatin shan takbiira ku jirto ragcad kasta takbiiratan lirukuuci takbiir rukuucday u wa arbacan afarna lisajdatayni baa iskale labada sujuudood afar takbiiraa ku jirto tan lagu aaday midda looga soo kor noqday haddana mar labaad baa la aaday haddana waa laga soo kor noqday saasay afar ku tahay fa ina fii kulli ragcatin aay wa arbacu lisajdatayni iyo warafci minhumaa kasoo kor noqoshadooda wa takbiirata alixraami takbiiratu lixraamki wa takbiirata alqiyaami iyo takbiirta soo istaagidda min atashahudi alawali looga soo istaaga sumaclam ogow ana jamiica hadihi takbiiraati takbiiraatkan oo dhan sunnatun sunno weeyaan marka laga reebo takbiiratu lixraamka inta kale waa sunno low tarakahumna haddii uu ka tago camdan uga tago ou sahwan ama hilmaan oo uga tago laa taqdulu salaatuhu salaadiisa ma burayso walaa yaxrumu calayhim mana xaaraam noqonayo walaa yasjudu lisahwi sahwina uu sujuudi maayo lanna waa hay-aad ilaa takbiirata alixraami maahana takbiiratu lixraamka fa inahaa iyadu laa tancaqidu salaatu salaada ma guntan mayso ilaa bihaa iyada unbay ku guntan maysaa bilaa khilaafin khilaaf al-amr ayb wallaahu aclamu buu yiri baabu maa yaquuluhu bacda takbiirati alixraam baabu bayaani maakii cadayntiisii u baab yahay yaquuluhu ou dhahayo qofku bacda takbiirati alixraami allaahu akbarta ka bacdi maxaa la akhrina iclam ogow annahu jaa-ad waxaa timid fiihi baabkan dhexdiisa axaadiidu kafiiratun axaadiid fara badan yaqtadii majmuucuhaa isu geynteeda uu keenayo an yaquula inuu dhaho allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wsubxaana allahi bukrata waasiila wajahtu wajhiya liladii faطra asamaawaati walarda xaniifan muslima wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin